bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmuؤlifu raximah اllahu tacaala wmin madhabi ahli اlxadiiثi ana اliimaana qowl wcamalu wmacrifa yaziidu bطaacati wayanqusu biاlmacsiya waxaan ku dhex jirnay mabaaxiftii ku saabsanayd iimaanka waxaan shalay sheegnay iimaanka tacriifkiisa cinda salaf saddex dhinacna in laga feerinayo muhiim ah dhinac waxaa weeyaan aliimaanu qowlun wa camal dhinac kalena waxaa weeyaan ziyaadatuhu wa nuqsaanuhu inuu aqbalayo ziyaada iyo nuqsaan dhinac saddexaadna waxa ay tahay qowlkaas iyo camalkaas shucabuliimaan inaysan isku derajo ahayn oo qaarna ay usuul yihiin qaarna furuuc ay yihiin furuucduna ay u qaybsamayso furuuc waajiba iyo furuuc mustaxabaad ah marka furuucda asalka qofka haddii uu ka tago mutlaquliimaan ayaa lagaga anfina haddii asalkii uunan ka tegin farac waajiba oo ka tagana in iimaankii laga anfiyo waa laga yaabaa laakiin aliimaanu lmulaq waa waxa laga anfinaayo ee muطlaquliimaan ma aha saddexdaas geesaan ka sheegnay khawaarijta iyo muctasiladana oo dhinaca iyo ahlu sunnaha farqiga u dhexeeya iimaanku waxa uu yahay in iimaanku asal iyo farac leeyahay ziyaadat اliimaan wa nuqsaanuhu iimaanku inuu ziyaada nuqsaan leeyahay ma qabaan ayaga imaa an yadhaba eh, kulluhu wa imaa an yabqaa kulluhu asal iyo faracna uma kala lahaanoo shucabta oo dhan shucabka waajibaadka oo dhan isku darajay u tahay walidaalika iimaan ayaga waxay ku tacriifiyeenaan dhahnay ficlu طaacaati almuftaradati kullihaa daacaadka faradka oo dhanoo la sameeyo murji'ada firaqeedana ilaa afar firqa aan ka sheegnayna iyaguna iyo ahlu sunnaha waxay ku kala baxayaan camalkii iimaan ma ku daraan murji-ada noocay doonaan ha ahaadaan ziyaadadii iyo nuqsaantii ma arkaan iyaguna waa sii kala daran yihiin shalay aan ka hadalnay kufriga ayaan ka bacdi sheegnay oo didul iimaan ah akbar iyo asqar inuu u qaybsamo kufriga akbarkaana ilaa shan nooc inuu uu yahay kufri juxuud iyo kufru ibaa waistikbaar iyo eh, kufru icraad iyo kufru lyaqiin eh, washaki iyo kufru nifaaq iyo waxyaabahaas inuu yahayna waa sheegnay eh, aliimaanu qowl asali farac waayo marka la leeyahayna mid kastaa waxaa ka soo horjeedaa waa kufri asluliimaan kufriga ka soo horjeedo waa mukhrij can ilmilla furuucda kan ka soo horjeedana waa kufrun duuna kufrin keliya marka waxaan noo dhinnaa kufriga qofka marka uu ku dhaco wixii shaaricu uu kufri ka cabiray ama ficil ha noqdaan ama ictiqaad ha noqdo ama ha noqdo qowl qofku markuu kufriga ka dhaco in kufrigaas wasfi looga dhigo oo la yidhaha kaafir oo qofkiina uu mucayan uu yahay waxay u baahan tahay istiifaau shuruud iyo intifaau lmawaanic xugun walbana waa saas masaladan keliya kuma gaar ah dadka qaaraa u maleeya in masaladan keliya ku gaar bal qaacidada fiqigaa waxay leedahay xugun kastaa waxa uu leeyahay eh, xugun kastaa si uu u jiro ama uu u sugnaado laabudda min istiifaa'i shuruudihi waintifaa'i mawaanicihi salaad si ay salaad sharciya u noqoto mawaanicdeeda waa inaysan oolin mawaanicu salaa waxaaba ka mid a ah, maalan xaydku naag xayd qabto ma tukan kartaa maxaa ku qumay maanicaa ku qumay shuruudeedii waqtigii inuu galo wax allaala marka xugun walbaa shuruud iyo mawaanic shuruuddana waa laga fiiriyaa inay tawafurto mawaanicdana waxaa laga fiiriyaa in la waayo ayb shuruuddaas marka iyo mawaanicdaas waa iska soo horjeedaan mawaanicdu waa afar afarta mawaanicda waxaa weeyaan aljahlu qofkan kufriga marka uu ku dhacay hadduu ka jaahil yahayba waxaan inay kufri yihiinba uunan ogeyn jahligaa macduulow ku noqonaa xadiidkii ninkii hallay guba yidhi ibnu teymiya istiqaamada iyo saasuu tilmaamay in cudurkiisu uu ahaa jahli jahligu waa maanic maanica labaad waxaa weeyaan atawiil qofkan haddii aayad ama xadiid macnaheeda intou qalday binaan calaa hada ta'wiil ou kufri ugu dhacay waa maanic baa qofkaas ku qumsan waana badan yihiin dadka saas oo kale ah, firaqan hadda aan ka sheekaynayno intooda badan maqaalaadkooda kufrigaa lagu tilmaamay haddana acyaantooda lama gaalaysiiyo ta'wiilka dartiis ta'wiil kastaana muctabar maahane ta'wiilka muctabarka waa wixii luqadana asal ku yeesho <clears throat> wej sharciyana markaa uun <clears throat> wej muctabarana oo cilmi ahna ku dhisan ayb nimankii qisadii qudaamatu bnu madcuun khamrada markay cabeen oo ay xalaashadeen istixlaal shurbi اlkhamri waa kufri haddana cumar waa ka hubsadayoo waxa uu sameeyey haddii wuxuu yidhi cudurdaarkiibuu ka zuuliyey ta'wiilkii hadday kusii taagnaadaan hala dilo yidhi haddii ay ka soo laabtaanna ha la xado iyaga marka laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu idaa mataqow waaamanuu wacamiluu الصaalixaati ilaa aakhiri اlaaya aayaddaasay macno qaldan ka fahmeen khamrada inay xalaal u tahay ay ka fahmeen maanica saddexaadna waa maanicu اlkhaطأ khaطأa marka waxaa laga wadaa cadamu اlqasdi yacni ficilka mukafirka ah qowlka mukafirka ah ictiqaadka mukafirkaa baynanba u qasdinba qasad ugama imaanin saasaa laga wadaa ee uma aynan qasdin inay kufriyaan ma aha ogow meeshaas marka waxaa kala duwan marka qofkan inuu gaalnimada u qasdo iyo inuu shaygan mukafirkaa u qasdo waxa laga fiirinaa waxay tahay shaygan ama ha ahaado ficil lagu gaaloobo ama qowl lagu gaaloobo ama ictiqaad lagu gaaloobo ha noqdo shaygaas haddii qasad oo u sameeyo ama gaalnimo ha raboodo ama yownan raboonin ayb taas waa waxa ictibaar kale marka qisadii ninkii nebiga sal ll ly slam uu ka sheekeeyey uu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabuka markuu yidhi wuxuu yidhi akhطa'a min shiddati اlfarax yani wax uusan rabin wuxuu rabay inuu yidhi allaahuma anta rabbii wa ana cabduka carabkii baa ka boobay allaahuma anta cabdii wa ana rabuka buu yidhi marka khaطأa isagana maanic waay wax qofka haddii uunan rabinay ka soo boodo un oo si kale inuu dhaho rabe sidii kufriga ahayd uu yidhi ma ku gaaloobayo qasadkaas in la ictibaarinana de waxaa kutusa haddii la yidhaahdo ninku hadduuba ku qowlaba kufri waa gaalooba ee qur-aankii soo u akrinaa qur-aankiibaa wuxuu ka sheekeynaa soo gaalo maqaalaadkooda waxuu leeyahay fircoon baa wuxuu yidhi ana rabukum ulaclaa ee ana rabukum ulaclaa waa wax lagu gaaloobo waay ninkii qasad haddaan la fiirinin ninka kufriga ka sheekeynayana waa gaaloobi lahaa culummadana waxay dhahaan xaaki lkufri laysa bikaafirin ninka kufriga ka sheekaynaya gaal ma noqonaysa limaadaa uusan ku noqonaynin qasadaa laga waayey qasad yaa laga waayey qasadka laakiin ad ogow maahan qofkan inuu kufriyo inuu u qasday in kale taas ma aha wa laga hadlaya waa laga hadlaya waxay tahay shaygan kufriga ah markuu samaynayo ama ku qowlayo ama ictiqaadinayo qasad ma u lahaa mase uma lahayn hadduu u leeyahay waa ku gaalooba ma la fiirinaayo kadib inuu gaalnimada rabay iyo inuunan rabin <clears throat> ayb macnaha marka maanica afaraadee ugu dambeeya waxa uu yahay ikraah maanicu likraah man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliimaani walakin man sharaxa biاlkufri sadra facalayhim gadb min allahi walahum cadaabu cadiim oo qofkii mukraha ee la dirqiyey waa loo dhaafay <clears throat> ikraahun hadda qalbi kuma dhace waxa un ku dhacaa waxa adig qalbigaaga cid qasbi karta ma lahan laakiin waxaa la qasbi karaa waa hadalkaaga iyo waxyaabahaas afartaas marka waa mawaanicu kufriga mucayanka marka afartaasaa laga fiirinaya haddii afartaa laga waayo qofka waxa uu ku dhacayna kufri ay yihiin oo kitaabka iyo sunnada ay kufri ku sheegeen kufrigaasuna lagu sheegay inuu kufri akbara yahay cindahaa ayuu kufrinaya afartaas marka maanic waxaa ka soo horjeeda shuruud jahliga waxaa ka soo horjeeda alcilm qofku inuu cilmi u leeyahay waxaan inay gaalnim gaalnimo ay tahay ashyaada marka in cilmi loo yeesho waa kala duwan tahay waxyaaba daahiraa jiro iyo waxyaaba khafi ah waxyaabaha daahirka oo kale nin magaalo joogi jiro weligiis muslim ku dhex jiro culummo ku dhex jiray meel dacwo ka jirta ku nool ma loogu cudur daaraayo sida loogu cudur daaraayo ninka geel jirka ah oo kale walidaalika macluum min addiini bidaruura iyo culum waxyaabahaas u kala qayb qaybshaan masalada marka shaygan yacnii alumuur اdaahira iyo alumuur اlkhafiya mas'ale oo mutakalimiin ay wadata ma ahan sida dadka gabal ay sheegeen masale marka waxaa weeyaan ibnu teymiya meelo badan oo minhaaju sunnaha ku sheegay ibnu jariir abari laftirkiisa waa laga meelo badan buu kutubtiisa tafsiirkiisa ugaga sheegay marka waxyaabaha waxaa la fiirinaya yani hadday tahay umuur daahira oo in laga jaahil noqdaa dadka dad gaara inay ka jaahil noqdaan ay baciid tahay oo kale ma loogu cudur daarayo taasoo kale waxyaabaha macluum min addiini bidaruura ay fuqahadu ku tirinayaan oo kale wixii ah ayb umuuraha khafiga ah ee gaalnimadoodu qarsoonaan kartana iyagu dad badan baaba loogu cudur daari karaa iska caamo maahane xataa dad dalabatulcilmi in loogu cudur daaro waa dhici kartaa haddii arrinku yacnii khafaa uu ku jiro taas marka cilmiga waa shardiga koowaad shardiga labaad waxaa weeyaan yani mawaanicdii waxaan sheegnay ta'wiil soo maaha de ta'wiilkii marka waxaa ka soo horjeeda qiyaamu lxuja qofkii haddii xujadii ay ku oogan tahay oo yani ictibaar yani ta'wiil ounan oolin qofkii marka la gaalaysiinayo waa in ta'wiil ounan qabin oo fahamkiisu ou saxiix yahay shaygaas yani alkhaa waxaa ka soo horjeeda alqasdu waxaan waa inuu u qasday ficil hadday yihiin haday qowl hadduu yahay haddii ictiqaad yahay ikraahna waxaa ka soo horjeedo ikhtiyaar an yakuuna mukhtaaran waxaan inuu isa ikhtiyaarkiis u doorto ayb afartaasna marka waa shuruudii marka afartan in laga helo afartaas kalena la waayo haddii afartaan la hela afartaa kale waa la weynaya ayb markaasaa marka takfiirka mucayanka oo imaan ayb ayb <clears throat> kaasna marka waxaa weeyaan kufriga calaa wajhi tacyiin iyo calaa wajhi alcumuum inuu ku kala imaan karo qaacidada guudna waxay tahay gaalaysiintu waa xugun alle rasuula iska leh cid kale male hawana wax laguma gaalaysiiy ra wax laguma gaalaysii karo qofka isaga yani rabitaankiisa xukumo gaalaysiin karo waxa uu wax ku gaalaysiina kufrigoodu waa inuu qur-aanka iyo sunnada kusoo arooraa markuu ku soo aroorana waa inuu weliba ugu soo arooraa kufri akbara inuu yahay markuu sidaas noqdana mawaanicdaana laga fiiriyo qofka markuu qofkii ku dhaco oo isagu qiran yahay ama markhaati loo haayo ooaan isagu markaa diidanayn kadib in markaa laga fiiriyo mawaanicdan haddii mawaanicdan laga waayo qofka yacnii yaqacu lkufru calayhi kufriga korkiisau ku dhacaa wasfi buuna u noqonayaa waa kaa marka <clears throat> intaasaa markaa nagaga dhinayd waa kaa marka qaala mxamed bnu ali qaala alimaam abu cuثmaan aلsaabuni qaala moxamed bnu caliy bni اlxasan bni shaqiiq sa'altu abaa cabdillaahi axmed bna xambal raximah اllah can اliimaani baan su-aalay fii macna ziyaadati wاnuqsaan ziyaadada iyo nuqsaanta macnihiisa macnaheeda faqaala waxau yidhi xadaana alxasanu bnu muusa alashyab qaala xadaanaa xamaadu bnu salma qaala xadaanaa abu jacfar alkhatmiyu can abiihi can jaddihi can cumayr bni xabiib qaala aliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku waa ziyaadaa waa nuqsaamaa faqiila waxaa lagu yidhi wamaa ziyaadatuhu wamaa nuqsaanuhu ziyaadadiisu maxay tahay nuqsaantiisuse maxay tahay ayb qaala waxa uu yidhi idaa dakarna allaha haddaan ilaahay xusno faxamidnaahu aan ammaanno wasabaxnaahu aan hufno nuqsaan aan ka hufno fa tilka taadaasi siyaadatuhu waaye wa idaa kafalnaa haddii aan yacnii dikriga ka dheeraanno yacnii aan ka dhoohanaanno ilaahay dikrigiisa wa dayacnaa aan dayacno waajibaadkii wa nasiinaa aan ilowno aan ka tagno yacni wixii inaan samaynana laga rabe fa fadaalika nuqsaanuhu waay kaasi waa nuqsaantiisa iimaanka marka inuu ziyaado iyo inuu nuqsaamo nusuusta waa ku soo aroortay inuu ziyaado de qur-aanka waa ka buuxdaa liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim iyo wayaziid اllahu aladiina اhtadow hudan iyo aaday u badan tahay ayb nuqsaantuna xadiidkii abi saciid fii saxiix muslim man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu اliimaan iimaan oo waxaa la sheegay soomaa adcaf ah aad u taag daran marka iimaankaas adcafkaa kan ka sareeyo wuu ka xoog badan yahay sooma ka kalena waa kasii xoog badan yahay xadiidkaa marka saas u tilmaama iyo xadiidkii kale maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli اlxaasimi min ixdaa kunna ku nahay markay dhaheen naaqisaatu diinin wuxuu yidhi alaysat idaa xaadat ixdaakuna lam tasum walam tusalli midiin haddii ay xaysho ama yacni soo maaha inaynan tukanaynin oo aynan soomaynin iyadoo weliba maanic sharciya haysato salaaddii ka tagtayna aan soo qallayn la dhehaynin iimaankeeda ayuu saameeyey soo maaha naaqisaat uddiin waxay u noqdeen salaad yarida nimanku waa ka salaad yaryihiin ee ninba ninkuu ka daaco badan yahay marka waa ka iimaan badan yahay inuu iimaanka nuqsaan aqbalaayo ayay labada xadiidna tusaayaan salafkuna marka sidaasay qabeen hal riwaaya waxaa laga sheegaa imaam maalik oo nuqsaanta xoogaa uu ka hadlo diid yacnii nuqsaan inuunan arkaynin ah laakiin riwaayada laftirkeeda riwaayada kalea ka xoog badan oo mashhuurna ah ziyaado iyo nuqsaan labaduba inuu ogol yahay qaala akhbaranaa abu marka waxyaabaha uu ku xaggee ka ziyaadaa marka iimaanka ila ictiqaad iyo qowl iyo waxaan u qaybin camal soo maaha intaba waa ka ziyaadaa iimaanka oo camalka qalbiga tasdiiqa iyo khowfka iyo waa ziyaadaa isaga xataa ziyaadadiisuna wuxuu ku xiran yahay hadba aayaadka qofka uu ku tadaburo oo aday markaad qur-aanka aada ugu tadaburto iyo markaa koonka iyo qudrada alla fiirfiiriso cabsida aada ilaahay ka qabayso iyo inta aadan fiirinin ka hor waxay badnaanaya markaad fiiriso ka bacdi khowfkii marka camal qalbi isagoo abuu ah ziyaada soo maa haddii aada aragta yacni muujibaat lkhowf waxyaabihi cabsida keenayay markaad aayar u fiirsato waa kordhaa khowfkaadu tasdiiqu sidoo kale isaguna waa kordhaa walidaalika waxaa arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu ninkii uu ku yidhi jihaadka inta galay aad u dadaalay oo uu yidhi waa ahlunaar saxaabadiisay u fiirinayeen markii dambe loo soo sheegay ninkii inuu isdilay nebigu muxuu ku markii sidaa loo sheegay wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu اllah yani maxaa lagu xasuusanaya maxaa keenaya taas waxaa keenayo shaygii markii hore nebigu dabcan yaqiinu u haystay yaqiintii markay waaqici noqotay awalwaxyi baa loogu sheegay markii la arkay oo waaqici ay soo baxday nebigu marka yacnii caynulyaqiina la tegaa markaas marka shayga laftirkiisa tasdiiqa badinaayo ama keenaayo ayaa wuxuu yahay isaga laftirkiisa wuxuu ku xiran yahay wax aad taqaano oo annagii rasuulka isku tasdiiq ma nihin rasuulka sala allahu calayh waali wasalama tasdiiqiisu wuxuu ku xiran yahay cilmiga uu haysto waana naga badan yahay soo maa annagana tasdiiqeennu wuxuu leegyahay inta macrifo aan ilaahay u leenahay ninba ninkuu marka ka macrifo badan yahay uu ka tasdiiq badinay qaala akhbaranaa abulxasan ibnu abi isxaaq almusakaa qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa abuu camrin alxiiriy qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya aduhli wa moxamed bnu idriis almakii ayb وأحمد بن شhداad التirmidiي qaluu xadaثna الxumaydiy cabdاللahi بن زubayr alxumaydi waa ninka bukhaarي xadiidka ugu horeeya uu ka warinayo qaala xadaثnaa yaحyى بن sulaym qaala sأltu caشhرaة min الفuqahاء ayaan su-aalay can الإimaani iimaankan wax ka su-aalay faqaaluu waxay yidhaahdeen qowl وcmل iimaanku waa qowl camal sأltu هishاam بن xasaan huwa الqurduusiyu faqaala waxa uu yidhi qowl wacamal wasa'altu bna jurayj faqaala qowl wacamal wasa'altu sufyaana aلthawriy faqaala qowl wacamal wasa'altu اlmuhana bna صabaax faqaala qowl wacamal wasa'altu muxameda bna cabdillaahi bni camr bni cuثmaan faqaala qowl wacamal wasa'altu muxameda bna muslim aلطaa'ifiy faqaala qwl wcamal wasaltu fudayl bna ciyaad faqaala qowl wcamal wasaltu naafica bna cumar aljumaxi faqaala qowl wcamal wasaltu sufyaana bna cuyayna faqaala qowl wcamal qaala waahbaranaa abu camr alxiiriyu qaala xadaanaa mxamed bnu yaxya wmxamed bnu idriis wasamictu lxumaydiya yani qaaluu samictu umayd wuxuu yihi samictu lxumaydiya yaquulu samictu sufyaana bna cuyaynata yaquul aliimaanu qowl wacamal yaziidu wayanqus faqaala lahu akhuuhu ibraahim ibnu cuyayna walaalkii ibraahim ibnu cuyayna ayaa waxa uu yidhi yaa abaa muxamed waa kunyada sufyaan taquulu ma waxaa leedahay yanqusu waa nuqsaamayaa miyaad leedahay faqaala waxa uu yidhi uskud aamus yaa sabiy war unug yarcunugan yarka ahaw aamus balaa inuunan nuqsaamaynin iska daaya yanqusu waa nuqsaamaya xataa laa yabqaa minhu shayun ilaa aysan waxba ka baaqi noqonin yani wuxuu leeyahay iimaankii nuqsaantii u la yaabay markaasu wuxuu yidhi yaa abaa maxamed ma nuqsaamaya iimaanka markaasuu leeyahy aamus waxba ma ogid adiga waa nuqsaamaya ilaa waxba laga waayeyba marka dambe oo soo u nuqsaamaya u nuqsaamaya asalkiiba la waayo walidaalika salafka waxaa laga wariyay inay dhahaan almacaasi bariidu lkufri almacaasi bariid اlkufri ayb ama waxaa kaloo laga wariyay albidcatu dihliizu اlkufri marka albidcatu dihliizu اlkufri iyo almacaasi bariid اlkufri iyo macnuhu waxay tahay macaasidaani say iimaanka u nuqsaaminayso u nuqsaaminayso waxaa dhici karta marka dambe asalkii inay wax ka rujiso asalkiina haddii qofku uu waayo iimaan male soo maha markaa taasu ishaara qofka marka inuu aad macaasida isaga ilaaliya oo macaasida waxay leedahay shu'mi iyo aahaar xun ayay qofka uga tegee waa ka ilaahay dhahaya kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun marka qalbigii hadduu madoobaado madoobaado madoobaado marka dambe jazaan wifaaqan in iimaanka laga siibo walciyaadu billah yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum wاclamuu ana اllaha yaxuulu bayna اlmari wa qalbihi yuu ilaahay leeyahy subxana watacaala falyaxdar اladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnat aw yusiibahum cadaabun aliim imaam axmed wuxuu yihi atadri ma alfitna alfitnatu alriddatu saasuu yidhi marka nebiga amarkiisaoo la fududaystooo la khilaafo laga tago marka dambe wuxuu keenayaa in isagii la fududaysto haddii isagii la fududaysto istikfaaf lagu sameeyana gaalnimo وqاl الwليد بن مسلم qاla samictu الأwsaaciya وmaaliكa وسacيida بna cabdالcaزيiز yunkiruuna calىa man yaquulu waxaan maqlay iyagoo inkirayo qofka dhahayo iqraaru bilaa camal iimaanku waa qiritaan bilaa camal camal la-aan yani qalbigii haddaad mar ka qirto yani iqraar haddaad la timaadood ku dhawaaqdo kelima towxiidkii camal la-aan iimaanku saas waana murjiada sidaa kuwa dhaho wayaquuluuna waxay dhahayaan laa iimaana ilaa bicamal ayay dhahayeen imaam maalig ee raggaas laa iimaana iimaan ma jira ilaa bicamalin camal maahan camalkan marka maxau noqonaa marka horaan u sheegnay camalku waa ka caamsan yahay midka dadka qaar usoo degdegaya camal marka la yidhaha waxaa soo degdegaa camaluuljawaarixa laakiin camalku waa ka caamsan yahay camaluuljawaarixo quluubtana acmaalay leedahay jawaarixduna acmaalay leedahay haddii marka la yidhaha iimaan waa jiri karaa bilaa camal camalkii hadda wuxuu saameynaa kii jawaarixdii kii qalbigaba camalul oo tasdiiqii ka mid yahay oo inqiyaadkii ka mid yahay qabuulkii uu ka mid yahay haddii la waayo iimaan ma jiri kara camal marka laleeyahy marka waa caam camalkii qalbiga kii jawaarixda acmaasha jawaarixda waxaa ugu waaweyn waxaa ugu waaweyn marka towxiidka laga yimaado afarta tiire islaamka soomaa kale salaada soonka sakada xajka salaada khilaafkeedu mashhuur wey salaadda iyada khilaafkeedu aada u caan baxay aimadana waa isku haayaan salafkii qaar uu keeni doonaa isaga laftirkiisa meesheedaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaalaa iyagaas marka ugu muhiimsanaa acmaashan jawaarixda jawaarixda laga qabto yaa khilaaf ku jiraan qofkii ma haddii uu ka taga ma gaalooba mase ma gaaloobayo khilaaf baa ku jira kuwa kalena kaba sii owleysan kuwa kale iyagu yani waxaan ka wadaa waa kasii waa waa kasii ahmiyad yar yihiin marka afartan la fiiriyo afartii ugu ahmiyadda weyneyda laysku khilaafay marka qofkii salaada ku darsado usuusha iimaanka waa madhab wuxuu haystaa selafka ma la dhihi karo marka haddii uu yidhaahdo salaaddu waa asal in la tukado ninkii tukanin ninka aan tukanin waa u gaaloobaa iimaanka baa ka maqan khawaarij ma la dhihi karo qofkii yidhaahdo salaaddii ma lagu gaaloobayana haddii laga tagana hadduu aaminsan yaho salaaddii uu rumaysan yahayna ma la dhihi karo waa murji masaa-ishaas masale marka khilaafkeedu jiray maadaama uu ahaa masale irjaa iyo ku tacalluqaysa iyo khawaarijnimo iyo ma aha qultu faman kaana marka camalkan camalujawaarixi kii qalbiga waa soo gelayaan marka kuwa quluubta qaar badan inay asal yihiin ma laysku haayo eega qultu waxa uu yidhi faman kaanat aacaatuhu aacaadkiisu qofka uu yahay xasanaatuhu iyo xasanaadkiisu akhara kuwa badan fa inahu isagu akmalu iimaanan akmalu mid kaamilnimo badan waa iimaanan xagga iimaanka minman ka kaamilnimo badan kaana ahaaday huwa mankuba qaliila aacati daacadiisu midkay yartahay kaiira almacsiyati ay badan tahay macsidiisu waalkaflati kafladiisu ay badan tahay walidaacati dayacaadiisu badan tahay qaala wasamictu alxaakima abaa cabdillaahi alxaafid yaquulu samictu abaa bakrin moxamed bni axmed bni baakuuya aljalaab yaquulu samictu abaa bakrin moxamed bna isxaaqa bni khusayma yaquulu samictu axmed bna saciid aribaaطi yaquulu qaala lii cabdullaahi bnu طaahir yaa axmedu waa ninka amiirkoon soo marayna yaa axmedu axmadow inakum idinku tubqiduuna ulaai alqowm qoomkan murji'ada idinku waad nacaysaan waad necabtihiin jahlan ogaal la-aan yacnii waxaan aniga ka ogahay kama ogidiin waay waana aniguna ubqiduhum waan nacayaa buu yidhi can macrifatin ogaal iyo cilmi ano u leh yaan nacayaa buu yidhi nimankan ina awala amrihim arrinkooda kii ugu horreeyey wuxuu ahaa annahum iyagu laa yarawna ma aynan arkaynin lisuldaani suldaanka daaca wax daaca uma aynan arkaynin markoodii ugu horreysay wuxuu leeyahay amarkoodii horeba wuxuu ku dhisnaa ninka amiirka daaco inuu leeyahayba inaysan arkaynin oo yacnii murji dhinacna khawaarij dhinacna waxay ka yihiin yacni daaco iyo dadka imaamka dambeyn iyo ninka imaamka laga dambeeya ma arkaan wahaani ka labaad annahu laysa liliimaani cindahum qadrun shayga shartooda kale labaad waxa ay tahay annahu shanigu inuu yahay laysa liliimaani iimaanku inuunan lahayn cindahum iyaga agtooda qadrun wax qadara inaanu lahayn waxaa kaloon ku necebahay waxa ay tahay waxay qabaan buu leeyahy iimaanka agtooda qadarba kama laha iyo miisaan nin allaale waxay leeyihiin muminun kaamiluliimaan ninkii ilaahay aqoonsado waa mumin kaamiluliimaan ninkii ilaahay rumeeyo mumin kaamiluliimaan iimaanka qadar kama laha agtooda wallaahi baan ku dhaartay laa astajiizu aniga ma banaysanayo an aquula inaan dhaho iimaanii ka iimaani yaxya bni yaxya yaxya bnu yaxya imaam weynu ahaa dhulkan naysaabuur yaxya bnu yaxya tamiimiyo wuxuu yidhi ma dhahaayo mana banaysanayo yidhi iimaankayga wuxuu mid yahay ka iimaani yaxya bni yaxya walaa ka iimaani axmed bni xambal ma dhihi karo wahum yaquuluuna iyaguna waxay dhahayaan iimaanunaa iimaankeennu ka iimaani jibriila mikaa'iil inaga iimaankeenna jibriil iyo mika-iil iimaankoodo kale waa iyaguna banaysanaya sababtay u dhahayaan matalan marka iyaga waxay u dhahayaan iimaanku waa hal shay agtooda mar haddaan waxay leeyihin marka mar haddaan soo galnay annaga oo ismul iimaan oo noo sugnaaday jibriilna oo u sugan yahay nebi moxamedna ismul iimaan oo u sugan yahay awalna ay isku midba ahaayeen waxaan hal shayna uu yahay oon kala qayb qaybsamaynin khalaas iimaanka dadko dhan waa isku wada mid ayb waa ka marka xataa kutubta qaarkood yani shalayna waa sheegnay yani waxaa ka muuqanayso murji'at اlfuqahaa nimankan xanafiyadoo kale waxay leeyihiin aslu aliimaan dadku isku miday ka yihiin iqraarka iyo tasdiiqu waa lagu siman yahay ayb xataa waa ka muuqanaya caqiidada taxaawiyada wa ahluhu fii aslihi sawaa waahluhu fii aslihi sawa asluliimaanki nebi moxamed iyo annaga asluliimaankeenna ma isku mid noqonaya abadan ma noqon karaa وسمعت الحاkم يقول سمعت أbا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أbا بكر محمد بن شعyب يقول سمعت إسحاaq بن إبراهيم الحنظلي waxaa weeyaan isxaaq bnu raahuuya yaquulu isagoo dhahayaan maqlay buu yidhi qadima bnu lmubaarak ayaa soo galay arraya ray ayuu soo galay ay fi ray ray waa waa tahraan meeshaan hadda iraan caasimadda u ah ayaa waagi hore waxaa la dhihi jiray ray qofkeedana waxaa lagu nisbeeyaa nisbadiisu waxay noqonaya raasiyun calaa kayri اlqiyaas waa nisba calaa hayri اlqiyaas faqaama ilayhi rajulu nin ayaa u istaagay min alcubaadi dadkii cibaadada badnaa ka mid ahaa addannu bihi malada aan malaynayon malaynaya ay tahay annahu yadhabu inuu ku tegi jiray ninkaasi madhab alkhawaarij nin cibaado badnaa oon u malaynayo madhab alkhawaarij inuu aaminsanaabaa u kacay usoo istaagay faqaala lahu wuxuu ku yidhi ya abaa cabdiraxmaan maa taquulu maxaad ka odhanaysaa fii man yaznii wayasriq ninka zinaysto oo tuugga aho u xado wayashrabu alkhamra khamradana cabo maxaa ka dhahaysaa qaala waxa uu yidhi cabdullaahi bn mubaarak laa ukhrijuhu min aliimaan iimaanka asalkiisa ka saari maayo laa ukhrijuhu ka bixin maayo min aliimaani liimaan ka saari maayo eh, laakiin ma ka wado mudlaquliimaanu ka wadaa maahane iimaankii kaamilka ahaa kama bixinayo kama wado dabcan lanna ninka zinaystoo tuugga ah eh, waxada iimaankiis waa naaqis taas waa la ogyahay laa ukhrijuhu min aliimaan faqaala waxau yidhi ya abaa ninkii baa wuxuu ku yidhi cabdullaahi bn mubaarak buu hadal ku celinaya calaa kibari sinni yacni maca kibari sinni da-daada weynaanteeda lala qabo miyaad sirta ahaatay murji'an da-daadiiyo sidaan u weyn miyaad nin murjia a noqotay buuri faqaala waxa uu yidhi ibnulmubaarak laa taqbaluni lmurji'atu murji'ada aniga aqbali mayso iyagaan biyeelaynin almurji'atu taquulu murji'adu waxay dhahaysaa xasanaatunaa maqbuulatun xasanadeenna waa la aqbalay xasanaadkeenna wasayi'aatunaa makfuuratun dembiyadeennana waa la dhaafay walow calimtu haddaan aniga ogaan lahaa annii qubilat minii xasanatun xasano in la ii aqbalay haddaan ogaan lahaa lashahidtu anii fi ljanna jannada inaan ku jiraan qiri lahaayb uma dakara can ibni shawdab can salamata bni kuhayl can husayl bni shuraxbiil qaala qaala cumar bn اlkhadaab low wuzina iimaanu abi bakrin abu bakr iimaankiisa haddii la miisaami lahaa lala miisaami lahaa biiimaani ahli اlardi dadka dhulka jooga iimaankooda lagu miisaami lahaa la rajaxa iimaanka abi bakr ayaa raajix noqo lahaa yacnii mushkiladaa jirtaa waxay tahay nimankan khawaarijta ah kooxahan mubtadicada ah kooxba kooxda kale qofkii iyay ra'yigooda khilaafo kooxda kale u nisbaysaa ninkaan hadda ibnulmubaarak wax kale ma dhihin ninka kabiirada ku dhaco gaal ma ahanoo diinta lagama saaraayo bisuu yidhi markaasu wuxuu u raray murji aa tahay yuu murji-adii markuu yidhaahdo cabdullahi bn mubaarag war qofka faasiqa iimaankiisu kaamil maa naaqis ayb aara'dooda iyo waxyaabaha markuu ka hadlo waxay leeyihiin iyaguna khawaarijan alimaanu qowlun wa camal markuu yidhah yaziidu wayanqus khaariji baa tahay dhahayaan qolaba qolada kale ku tuuree marayb wax raacayana male ninkan yani murjina maaha khaarijina ma aha ayb qofku marka mujarad ra'yigaaga uu khilaafo ama saa u arkayso haddaan u arkin sidaas khawaarijna ma ku noqonaayo takfiiri ku noqon maayo murji kuma noqonaayo waxaasoo dhan waa iska kalaamuleyl oo aan hawas iyo waxaa weyaan waxaan macno badan ku dhisnayn wixii cilmi lahaa macno ku dhisnaanacilmi lahaa ayb marka qofkii waxaa laga yaabaa khawaarij iyo murjia furuuqdoodiiba qofkii barayaa laga yaabaa inuu leeyahay waa waa khaariji inuu dhahayo ila alaadana sidii un taagan sidii uu ku baray unbuu joogaa wixii uu sheegay oo uu yacnii masaa-ishan iimaanka ama kuwa kale caqiidadaba intii uu sheegay unbuu taagan yahay kii la baraya marka wuxuu leeyahy waa khaariji ama waa murji dhahayo aafada marka zamanka jirtay ka mid tahay ayb qaala samictu abaa bakrin mxamed bn cabdillaahi bni mxamed bni zakariya ashaybani yaquulu samictu yaxya bna mansuur alqaadi yaquulu samictu moxamed bna isxaaq bni khusayma yaquulu samictu اlxuseyn bna xarbin akhaa axmed bni xarbin aلzaahid yaquulu ashhadu waxaan qirayaa ana diina axmed bni xarbin aladii yadiinu اllaha bihi diinka axmed bnu xarbin uu ilaahay uga diin yeesho uu ilaahay ku caabudo inuu yahay ana aliimaana qowlu wacamal yaziidu wayanqus inuu ziyaado nuqsaamana wayactaqidu ahlu sunnati ahlu sunnaha waxay ictiqaadsan yihiin ana almu'mina mu'minku wain adnaba haba dembaabo dunuuban dunuub kahiiratan fara badan sakaa'ira kuwa yaryar wa kabaa'ira kuwa waaweyn <coughs> fainahu laa yakfuru bihaa ku kufrin maayo masale kaloo hadda gala oo iimaankan masalada hadda masaa'il asmaa alaxkaam calaaqa la leh waxaa leeyahaha xukmu murtakibi اlkabiira ninka haddii dembi kabiiraha uu galo xukunkiis muxuu noqona masaladaana marka intaan la gelin kabiirada in laysla fahmo ama dembiga <clears throat> qofka dembi kuma gaaloobo wax laga wada sideedaba dembigaas in hoosta laga xariiqo waa la fahmo dembigu wuxuu noqon karaa gaalnimo soo maha gaalnimada laftirkeeda waa dembi dunuubta ka mida soo maha nebigu markuu yidhi alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn ma idiin sheegaa muxuu ka bilaabeen al-ishraaku biاllahu ka bilaabay soo maha marka ma waxaa laga wadaa culimmadan warkooda marka alishraaku ishraaku qofkii sameeyo oo gaalnimadii laftirkeediiba ku dhaco xataa lama gaalaysiinhayo maa laga wadaana masaa maaha dembiga aan qofka lagu gaalaysiinayn halkan ay uga hadlayaan waxa uu yahay waa dembi fii daatihi aan kufri u ahayn waa dembi fii daatihi aan kufri u ahayn tuugnimada iyada kufri maya fii daatiha kufri ma aha <coughs> zinada oo kale fii daatihaa kufri uma aha ammaanada oo qofka laga khiyaano fii daatihaa gaalnimo uma aha <clears throat> taas waxa laga hadlaya amaa dembigu haddii sidiisa uu kufri u yahay sanam uu u sujuuday musxafkii qur-aanka uu qashin ku tuuray ama diinta u ihaanaystay musxafka waa waxaa weeyaan tusaale u diinta islaamka u caayey waa ihaanaystay rasuulkiiba u caayey maalan allo u caayey kaas waa dembi dembigaasuna bidaatihiibau kufri u yahay kaasoo kale marka ma la dhahaayo ninkan ma xalaashaday mase ma xalaashanin istixlaalkan la warsamaayo maaha kaas istixlaalku waa dembigii aan sidiisa gaalnimo u ahayn ayaa waxaa loo fiirinaa mustaxil inuu yahay inuunan ahayn hadduu zinada xalaashado waa gaalooba kufrigiisuna waa ictiqaadka zinada maaha ogowna leanna wuxuu ictiqaadiyey shay ilaahay xarimay xalaal inuu yahay mafhuum ayb laakiin kan nebigiibuu buu maalan caayey nebiga inuu caayo waxaa la fiirinaa inuu xalaashado in kale ma la dhahayo lanna maxaaba la xalaashado waa kufri ka dhisan sidiisuu kufri dunuubta marka istixlaal iyo keyr istixlaal loo kala qaadayo waa kuwa aan ahayn kufriga bidaatiha aan kufriga u ahayn ogow sidaa masaladan marka murtakibu lkabiiraha waa awalu khilaafin xadaa fi lislaam khilaafkii ugu horeeyo islaamka dhexdiisa yimaado ibnu taymiya saasuu dhahaa maxaa yeele markii aakhir cahdi saxaaba yani waqtiyadii saxaabada ee waqtigii cali iyo cusmaan waqtigiisii iyo ayaa waxaa bilowday dad aaminsan murtakibulkabiiraha inuu gaal yahay ninka dembiga kabiirada ku dhaco inuu gaal yahay dadkuna saddex madhabay ka kala qabaan khawaarijta iyo muctaziladu waxay qabaan adduunyada marka la joogo khawaarijta waa gaalay dhahayaan ninka hadduu kabiiro ku dhaco kabiiradii hadda aan sifaynayna waa ogow waa gaalay leeyihiin muctasiladuna almanzila bayna almansilatayn gaalna ma aha muslimna maahanay dhahayaan gaalna ma aha muslimna maaha ninku hadduu dembi kabiira ku dhaca murjiada marka iyaga firaqooda waxay qabaan iyaguna e, murjiadu waxay qabaan qofkaas dembiga macsida sameeyey iimaankiisu inuu kaamil yahay wax ka nuqsaamaya xataa maaha waa muumin kaamiluliimaan lanna waxay leeyihiin iyagu macsidu ma dhibayso iimaanka waxba uma dhibayso sida yacnii <clears throat> kufriguba haddii daaco lala sameeyo uuna waxba u anficaynin daacadaas waxba ayna u anficaynin marka waxay yidhahdeen ninkan siduu doono ha yeelo yani marba hadduusan yacnii macsi waxa uu ku dhacay hadday macsi un tahay waa iimaankiisu waa sidiisii hore qabla almacsiya iyo bacda almacsiya isku mid waayo iimaankiisu qolana marka saas waay wasadkana waxaa ah marka ahlu sunnaha iyaga marka waxay leeyihin iimaanku waa nuqsaama oo magacii iimaankii madxigii iimaanka iimaanka wasfigiisii ammaanta ahaa ma mutaysanayo qofkan oo xaqiiqatu liimaan waa laga anfi karaa iimaankii kaamilka ahaa naqsi baana iimaankiisa soo gelayo aslul iimaanna kama baxaayo dembigan dartiis gaal uma noqonayo qasadku marka saas waxaana ku tusaaya nusuus fara badan minhaa waxaa ka mida ilaahay wuxuu leeyahay wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu laba koox oo mu'miniina hadday dagaalamaan ayagoo dagaalamaya mu'miniin lagu sheegay soo maaha dagaal muslimka eh, eh, eh, muslim lala dagaalana waa dembi dabcan soo maha laba qabiil ama laba koox oo muslimiin oo dirirayaan oo dembi ku jiraan haddana diinta lagama saar lagama saaro faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faitibaacu bilmacruuf faman cufiya lahu min akhiihi shay nin baa nin dilaayo ninkii uu wax ka dilay baa cafinaayo walaala looga dhiga hadduu diinta ka baxay walaal maa looga dhigi lahaana ma looga dhigi lahaa waxyaabahaas dhanaa ku tusaaya <clears throat> ayb aakhiro marka la tago mashiicada allow ku jira hadduu doono ilaahay waa ciqaaba hadduu doonana waa dhaafa laakiin dad mu'miniinta ka mida oo caqdigoodu ansaxay oo adduunyada islaamnimo uga baxay haddana la cadaabayo inay jiraan waa soo marnay waxaa iyadana aakhira marka la tago muctasilada iyo khawaarijtu waa iswaafaqayaanoo waxay leeyihiin ninka murtakibulkabiiraha mukhallad fi naar waay naarta ku waara dhinacaas marka aakhirada waa isla qabaan adduunyadana magacay isku khilaafeen manzila bayna almansilatayn joogaa maya waa gaal murjiadana iyaga cagsigooda waa ifraad iyo tafriid ayb wayactaqidu ahlu sunnati waxay ictiqaadinayaan ana almu'mina mu'minku waa in adnaba haba dembaabo dunuuban kahiiratan dunuub fara badan dunuubtaas laak waa inaysan kufri ahayn oga wada hadday kufri tahay maa halkan mal kufri hadday taha waa kufri ayb sakaa'ira wa kabaa'ira fa inahu laa yakfuru biha ku kufrin maayo wain kharaja can اdunyaa addunyadaba ha uga baxo hayra taa'ibin minha isagoo ka toobad wamaata cala towxiidi towxiidkiina uu ku dhintay walikhlaasina uu ku dhintay ayb ina amrahu qofkaa amarkiisa ila llahi caza wajalla alla xaggiisu ahaaday in shaaa cafaa canhu wa adkhalahu ljannata hadduu doono waa cafinayaa jannaduu gelinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha saaliman haaniman isagoo nabadgalay faa'iidana helay hayra mubtalan binnaar isagoo mid lagu ibtileeye naar lagu ibtileeyeyna aan ahayn walaa mucaaqabin isagoon lagu mid la ciqaabayna aan ahayn calaa maa kii korkiisa lagu ciqaabay irtakabahu ou fuulay yani wixii uu fuulay dartiina aan ku lagu ciqaabayna ounan ahayn waktasabahu ou kasbaday ayb uma istasxabahu dabadeedna ou qaatay ilaa yowmi alqiyaamati intii qiyaamo xaggeeda uu u qaatay min alaahaami oo dunuuba walowsaari culaysyaaldunuub culaysyaalkood ah isagoo yacni xataa dunuubtii aakhira u qaatay buu ilaahay iska cafina hadduu doono wain shaaa haddii uu doonana caaqabahu ilaahay waa ciqaabaya wacadabahu waa cadaabaya muddatan muddo bicadaabi nnaar ayuu ku cadaabaya waidaa cadabahu haddii uu cadaabo lam yukhallidhu fiiha ku waarin maayo ilaahay hadduu cadaabana naartii lagu waarin maayo bal actaqahu waa xoraynaya wa akhrajahu minha waa ka bixinayaa naartii ilaa naciimi daari lqaraar aakhirada daarulqaraar nicmadeeda ayuu u bixinayaa halkaasu marka u bixinayaa ayb halkaana joogo bilah towfiiq sal alla slam alaa nabiyina mxamed